بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله سورة هود بان بالله بينا إلى آيات طبنية السقال سورة هود وسورة دي كوبية طبنا ترتيب القرآن كريم كأه آيات هذون بقول لبعاتن يصدح ويي سورة هود ومكي سورة ده مكي كمتهاي سورة ده حروف مقطعات على لقب اللوضة ألف لا مرة تفسير مهين هذا كان كتاب كتاب ويي أحكمت للسغي aayaatuhu aayadihiisa xagga lafdiga uma fusilad la cadeeyey oo la sharxay miladun xakiimin alla xakiima jihadiisa yaa laga fasliyey khabiirin oo xog ogaal waa kitaab qur-aanka kariimka ah oo suuraddanu ka mid tahay aayadihiisu way sugan yihiin xagga lafdiga qallooc iyo khalad midna male iyo baatil midna male aayadaha alfaadooda macnahooduna waa fasli wacdiga iyo waciidka iyo xalaasha iyo xaaraamta iyo allah baa inoo kala fasliyey si aynu ugu dhaqanno haadaakani kitaabun kitaab weeye uxkimad la sugay aayaatuhu aayadihiisa xagga lafdiga baadil male uma fusilad waa la kala caddeeyey xalaashiisa iyo xaaraamtiisa min ladun xakiimin alla xikmad leh oo falsan jihadiisa khabiirin oo xogaana anlaa tacbuduu baa la caddeeyey waxaa la fasliyey waa maxay alaa tacbuduuha caabudina ila allaha alla mooye inanii anigu lakum idinka waxaanu ahay minhu min allaahi alla xaggiisa nadiirun dignin bixiyo wabashiirun bishaareeye nabigaa hadalkan dhehe la yidhi waa kitaab xagga alle laga kala fasiliyey waxaana la isoo faray alla mooye cid kale inaan la caabudin anigu laakiin dignin bixiyaanahay waxba gacanta kuma hayo alaa tacbuduuha caabudina ila allaha alla mooye fasligu waa sidaa inanii anigu lakum idinka waxaanu ahay minhu min allaahi alla xaggiisa nadiirun dignin bixiye qofkii diida xaqa wa bashiirun bishaareeya qofkii xaqa yeela waan istakfiruu halkaa horey ku cadsan tahay waan istakfiruu ka qufnaan dalba rabbakum rabbigiin uma tuubuu toobo keena ilayhi ilallaahi u toobo keena yumatickum wuu idiin raaxayn mataacan raaxo xasana wanaagsan ilaa ajalin muddo musaman laa intaad ka dhimanaysaan waa haddii aada alla caabudaan oo istikfaar samaysa istikfaarta yaa dembiga aada gasheen dhibkiisa laydinkaga faydi wayuuti wuu siin kulla dii fadlin fadli ku saaxiiba kulligii fadlahu buu siino taasuna waa qiyaama wain tawallow haddaad sheegsataan tawallow luqa ahaan haddii maadi laga dhigo waa suuragal tawalow hadday jeesadaan mudaaricna waa laga dhigi karaa laakiin tabaa ka go-an markuu mudaaric yahay tatawalow bay noqono tadaa laga gooye mudaaricnimadaasaa fiican calaykum taasaa ku tusinaysa wayuuti wuu siin alla kula dii fadlin fadlku saaiib kulligii fadlahu buu siin ajrigii umutay buu siin wain jeesataan fa inii anigu akhaafu calaykum waxaan idinka baqay cadaaba yoomin maalin cadaabteed kabiirin oo weyn ayadda waxaa layidhi istikfaarsada wixii dhibaheed la timaadaan ka istikfaarsada ee dembi ah tawbo keena marka adduunka markaad joogtaan haddaad toobo keena istikfaarsataan intii muddo u barwaaqada idin daynood noolaanaysaan intaad ka dhimanaysaan aakhirana qof waliba fadligii uu shaqaystay buu helaya aayaddu saasay tilmaamaysa an istakfiruu rabbakum rabbigii ka qufraan dalba uma tuubuu tooba keena ilayhi ila allah yumaticukum wuu idiin raaxayn mataacan raaxo xasana wanaagsan ilaa ajalin muddo musaman lagacabo xataa tamuutuu wayuuti wuu siin kula dii fadlin fadlika saxiba fadlahu waa qiyaamaha markii la joogo wainta wallow haddaad jeesataan fa innii anigu cadaaba yawmin maalin cadaabkeed kabiirin oo weyn maalintu waxay ku weyn tahay waxa dhexdeeda dhaca cabdullaahi bin mascuud wuxuu yidhi qofka gaalkii ixsaanka iyo wanaagga adduunka uu ku sameeyo adduunku ku nafciy oo risqi iyo waxuu ka helay aakhiro cadaab baa u yaala qofka muminka ah ee khayrka sameeyey iyo tooba keenay wanaagsan adduunkana waxbuu ku heli aakhirana waxbuu ku heli qofka ah dhacday xasanaadkii loo laablaabay mid ka a ah. toban markii laga dhigo mid ka mid a ah xumaantiisii la qaabilin inta kalena ajir baa looga dhigay cabdullahi mascuud b ilallaahi alle xaggiisu ahaaday marjicuku makaanu u noqodkiin maxkamadda idin geeyaay adduunka wax kastaba sameeya maxkamadu waa xagga alla wey ilallaahi alle xaggiisu ahaaday marjicuku makaanu u noqodkiin wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirunka kare wey awood buu leeyahay inuu idin saamaxo inuu idin ciqaabo inuu idin hanuuniyo allah gacantiisa ku jiro wahuwa calaa kulli shayin qadiirun wey alaa inahum dadku munaafiqiintoo kale yasnuuna waxay laabi suduurahum qalbiyaalkooday qarin waxbay ku qarin yastakfuu minhu inay nabiga ka dhuntaan oo iska qariyaan oona nabigu ogaanin alaa xiina yastakshuuna markay isku duuduubayaan iyaabahum dharkooda yaclamu alla wuu ogyahay maa yushiruuna waxay siraysan iyo yuclinuuna waxay inahu alla caliimu ka og weye bidaati suduuri qalbiga waxa ku jira yasnuuna iyo yastakshuuna laba macnay kala tilmaamaya qolada munaafiqiinta ah nin aada afminshaaru ahaa iyo munaafiqiinta nabiga u iman qalbiga waxaa ugu jira nacayb ay nabiga necab yihiin iyo saxaabada iyo islaamka necab yihiin marka qalbigooda waxaasay ku laabayaan afkana waxbay sheego isqariya ayaa ku jirta allah baa sheegay oo fashilay oo dabool ka qaaday tan dambana waxay tilmaamaysaa waxaa caadadooda ahay qolada jaahiliga ah markay haweenka iyo ay isu tegayaan ama uu isqaawiyo yuu leeyahay cirka inaan u muuqdo ma rabo markaasuu mare isku dedi maradaa isku dadu isagu isleeyahay cirka iskaga qani waa la arkaa waa banaanka oo kaleu yaallaa labada masalo labadaasay tilmaamaya kuwa munaafiqiinta yihi intay nabiga u yimaadaanoo si fiican ula sheekaytaan baa qalbiga waxaa ugu laaban munaafiqnimo yaa qalbiga ugu laaban alaa inahum iyagu yasnuuna way laabayaan oo way duubayaan suduurahum qalbigooda waxbay ku duubi oo qalbiga ugu jira liyastakfuu minhu inay nabiga iska qariyaan alaa xiina yastakshuuna hiyaabahum dharkooda markay isku daboolaan iyagoo le markaanu qaawanahayaan cirkuna arkin yaclamu alla wuu ogyahay maa yusiruna waxay qarin iyo yuclinu waxay daahirin inahu alla caliimun ka ogey bidaati suduuri qalbiga waxa ku jira wamaa min daabatin dhul socod ma jira daabad waxa dhul socodka o dhan baa daabad filardi ardar dhexdeeda ilaa uu jira calallaahi alla dushiisa waxaa risquhum risqigoodii risquhaa risqigoodiibaa ah wayaclamu alla wuxuu ogyahay mustaqarahaa meeshay dhulka ka joogto yoma stawdacahaa meeshay ku dambayn doonto ku dhimanayso intaba allah baa og kullun dhammaan fii kitaabin kitaab bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad loomafuudkay ku qoran yihiin daabad kasta oo dhulka socota yar iyo weyn guraanjo iyo wax weyn iyo maroodi inta ka dhexle risqigooda allay ku leeyihin meesha ay joogaan oy dhulka ka joogaan alla wuu ogyaho risqigu halkaa ugu geyn meeshay ku dhiman doonaano ku dambayn doonaanna allah wuu ogyahay subxaana wa tacaala wamaa min daabatin wax dhul socdaa ma jiro filardi ardada dhexdeeda ilaa cala allaahi alla dushiisa waxaa ah ilaa cala allaahi risquhaabaa ah ilaa cala allaahi alla dushiisa waxaa ah risquhaa risqigeen wayaclamu alla wuxuu ogyahay mustaqarahaa meeshay dhulka ka joogtay ku sugan tahay wamustawdacahaa meeshay ku dambayn kullun dhammaan fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay mubiinin oo daabadda iyo risqigoodaba loox maxfuudkay ku qoran yihiin wahuwa alle aladii allaha weeye khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood wa kaana wuxuu ahaa waktigaa carshihu carshigiisu calalmaai biyaha dushoodu ahaa muxuu samadii ardada u abuuro dadka u abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano ayukum kiinii axsanu wanaagsan camalan camal samadii ardada waa ka abuuray lix maalmood lixdaa maalmood waxba dhexgeli maynayn inay maalmaheenanoo kale yihiin iyo maalmo kale inyihiin ma kala dhaqaano laakiin waxaa lagu wadaa maalmaheenanoo kale inay yihiin allana hal yar buu ku abuuri lahaa kun keliyuu ku abuuri lahaa tartiibtaa inaga layna bari inaan markaan shaqaysanayno inagu ila isku mar wax ma qaban karre tartiibtaa layna baray carshigiisuna biyaha korkooda yuu ahaa rasuulkaa la weydiiyo waa maxay carshiga biyaha yaa hayayo dabayl baa biyahana haysa buuri intaa u dhaafimayn intaasaynu ku alla samadii ardada wuxuu u abuuray inuu khalqiga inta abuuro koodii camal wanaagsan u ogaado oo imtixaano camal badan ma dhihin hadda ogow camal wanaagsan buuri camalka badan waxaa ka qiimo badan camalka wanaagsan ee wadadii nabiga raacsan ee alla darsi loo sameeyey camal badan hadduu yahayo caya guri ah oo wuxuu waafaqsan yahay ba qiimad male wahuwa alle alladii allaha wey khalqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray fii sittati ayaami lix maalmood wa kaana wuxuu ahaa ashig carshigiisu kaana carshigiisu wuxuu ahaa calalmaai biyaha dushooda kaana carshigu carshigiisu wuxuu ahaa calalmaai biyaha dushooda muxuu alla samadii ardada u abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano ayukum kiinii axsanu wanaagsan camalan xagga camalka walain qulta haddaad tidhaahdo inakum idinka mabcuuhuuna waa laydin soo bixin min bacdi lmowti dhimashada kadib layaquulanna waxay dhihi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa waxanu maaha ilaa sixru sixir iyo mubinuun cad nabiylaahi maxamed baa lagu yidhi haddaad u sheegto bacda almowt in la soo bixin doono haddaad u sheegto ninkani wuxuu wata waaba sixir bay dhihi gabigiisuba wax runaba ma aha bay dhihi ayaan darada haysata wey wala in qulta haddaad tidhaahdo inakum idinka mabcuuhuuna waa laidin soo bix min bacdi lmowti dhimashada dabadeeda min bad qiyaamadaad macnaha laidin soo bixin baan wadaa min bacdi lmowti dhimashada kadib qiyaamaha layaquulanna waxay dhihi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kanuma ilaa sixirun wala in akharnaa haddaan ka dib dhigno canhum xaggooda alcadaaba cadaabka ilaa ummatin muddo macduudatin tirsanoo la tiriye layaquulanna waxay dhihi maa yaxbisuhu oo maxaa xabaasay haddii ilaahay maamulkiisa iyo fadligiisa uu ciqaabta ka dib dhigay iyo cadaabkii loo sheegay xaguu u kacay waxaad sheegayseen muxuu ahaa ma run buu ahaa maxaa xabaasay bay dhahayaan allah wuxuu laysa uma sugnaanin masruufan meel loo leexdo canhum xaggooda meel yacni ay u leexinayaan male waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga maa kaanuu shaygii yastahzi-uuna bihi ay ku jeeseysaneen canhum xaggooda cadaabka macnaha laga leexin maayo meel looga leexiyo ma jiro laysa alcadaabu masruufan canhum allah wuxuu leeyahy haddaan cadaabka ka dibdhigna iyo ciqaabta oo dee bal inay toobo keenaan iyo sidaasoo kale laga dibdhigo waxay dhihi maxaa xabaasay xagguu kacibadhi maalintuu u yimaado meel iyaga looga leexinayo cadaabka ma jiro iyagu toos soo aadaya wala in akharnaa haddaan ka dibdhigno canhum xaggooda alcadaaba cadaabka ilaa ummatin muddo macduudatin tirsan la yaquulanna waxay dhihi maa yaxbisuhu cadaabkii la sheegayo maxaa alaa tanabuha yowma maalin yatiihim uu u yimaada cadaabku laysa uma sugnaanin masruufan ka leexin canhum xaggooda laga leexiyo xaqa waxaa ku degi bihim iyaga maa shaygii kaanu ahyaayeen yastahziuuna kuwa ku jeeseesa bihi shayga cadaabka la sheegi ilan waa jeesees markii la cadaabka la sheegi xaguu alinsaana dadka minaa xagga yaga raxmatan raxmad uma nasacnahaa aan ka siibno oo ka qaadno minhu xaggiisa raxmaddii innahu insaankii la ya-uusun ku quursasa badan weeye kafuurun oo gaalnimo badan ilaahay maamulkiisa saan raxmad siiya buuri dabadeedna raxmaddii laga qaado markaaba uu quusan ilaahay dib ugu xidhnaan maaye waxaa la rabay markay dhib ku yimaado in la sabro oo alla la baryaa la iyagu markaasuu quusan oo dib dambe inuuna khayr u helaynin gaalnimadiisiina wuu sii wadan labadaba wuu sii wadan gaalnimadii wuu sii wadan wuuna quusan oo raxmad dambe inuuna helayn ka quusanayo walain adaqnaa haddaan dhadhan siino alinsaana dadka mina xagga iyo raxmatan raxmad uma nasacnahaa aan ka siibno raxmadii minhu xaggiisa ka qaadno inahu insaanku la ya ku quusasho badan way kafuurun oo gaalnimo badan gaalnimadiisii horena wuu sii adkaysan wuuna quusan walain adaqnaahu haddaan dhadhan siino dadka nacmaa nicmo bacda daraaa dhib kadib oo masadhu taabatay layaquulanna wuxuu dhihi dahaba sayiaatu xumaantii way iga tagtay canii xaggayga innahu isagu insaanku la farixun ku faraxsan weeye oo kibirsan fakuurun afaan badan allah wuxuu leeya haddii nicmo la siiyo isagoo dhib hore soo maray nicmo hadday ku dhacdo alla ku mahadin maayo wuxuu dhihi dee waa iska caadi weyn way iga tagtay wixii ihayay wuu iga tegey markaa kibir iyo faan buu meeshaa ka bilaabay meeshuu alle kaga xamdii lahaayo ilaahu adaa ibarwaaqeeya dhihi lahaa faan iyo kibir buu sanka taagi wey waa insaanka dhaqankiisa ka mid ah, ilaa man raximahullah qof alla unaxariistay mooyaan walayn adaqnaa haddaan dhandhasiino nacmaa nicmo bacda daraaa dhib kadib masadhu taabatay layaquulanna wuxuu dhihi insaanku dahaba sayiaatu xumaantii iga tagtay sayiaadkii iga teg anii xaggayga inahu insaanku markaa iyad ah meeshii inuu shukriye la rabay la farixun kii faraxsan oo kibirsan wey faquurun afaani ila kuwa mooye sabaruu sabray oo dhibaatadaa markay barwaaqada haysteena sabray oo xamdiyey dhibaatadu markay timidna sabray wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan ulaaika kuwaa lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dambi dhaaf iyo waajrun ajri kabiirun owan dadka xunxunka ahi dhibku markuu haysto way quusan barwaaqada markay haystaanna way kibir laakiin muminiintu marka dhibku joogo way sabri ilaahay bayna baryo ilaahay naga dulqaad bayndhig markii barwaaqadu joogtana allah bay ku xamdiyo cibaadadaay badanayaan waa kala duwan yihin sooma ila aladiina kuwa mooye sabaruu sabray wacamiluu camal fale asaalixaati amal wanaagsan camalka wanaagsan dhowr goor baan sheegnay liajli illaah waa in loo sameeyo wadadii nabigana uu waafaqsan yahay si uu shirki iyo bidco uga nabad galo ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday makfiratu dembi dhaafiy waajrun ajir kabiirun weyn falacallaka waxaa laga yaaba ood mudan tahay taarikun inaad ka tagto bacda maa shay qaarkii yuuxaa loo waxyooda ilayka xaggaaga wadaa'iqun uu cidhiidhyama bihi shayga ah sadruka qalbigaaga an yaquuluu bian yaquuluu waaba inay yidhaahdeen lowlaa unsila maa lagu dejiya calayhi dushiisa maxamed kanzun kayd iyo xoolo badan aw jaaa muu yimaada macahu maciisa malakun malag inamaa anta adigu waxaa tahay nadiirun degmixiya iyo waxa ay sheegayaan adig kuma shuqullihin wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligii wakiilun kii mas-uulka awey nabiga waxaa lagu yidhi waxaa suuragala wixii lagu waxyooday qeyb ka mida inaad ka tagto oo nabigu dee markuu hadal xunbuu ka sugayaa soo ma aha inuu ilaahyahooda caydooda daayo iyo wax ka sheegooda iyagana uu ka yar aamusa yuu nabigu xoogay doona ilaa dhibkii baa ku batay nabiga markuu waxu sheego waxu sheego marka inuu waa bani aadam nabiga uu iska daciifnimo badan baa iman karta inaad ka aamustaaba suuragala la yii qalbigaaguna cidhiiriyamo oo inaad tidhaahdana way ku dhibi inaad aamustana ciil baad ku qabtaa waxaad ka yaabantahayna waxaa weeye inay yidhaahdeen war ninkan xoolo badan maa la siiya ah. ama malag isaga dacwadda la fuliya muuyimaado adigu nadiir baa tahay ma adigu malag iyo khasnadii ma waxaasad haysaa adiga waxa lagu diray waa inaad dadka wax gaadhsiisa wey taa allah ba haysta wey falacallaka waxaad u dhowdahay taarikun inaad ka tagto bacda maa shay qaarkii yuuxaa ilayka loo waxyooday oo wadaa'iqun uu cidhiidhiyo mabihi shaygaa dartii sadruka qalbigaagu oo aad yani ilaahyaha ka wax iyo waanada noocaasi wax saas oo kale ah aada ka yar aamusto adoo tabartaada ku xisaabtamaya an yaquuluu bian yaquuluu inay yidhaahdiin yaad la cidhiidhiya min lowlaa unzila maa la dejiya caleyh dushiisa kanzun xoolo fara badan aw jaaa mu yimaado malakun malag macahu maciisa mu malag yimaado malag la socdo inamaa anta adigu waxaa tahay keliya nadiirun degnay bixiyo adigu waxaasi kuma saaro dusha kama saaro qofka daaciga oo dhanna waa sidaasoo daacigu dacwada inuu gudbiyaa laga rabaa mooye mucjize iyo wax la yaab inuu keeno xil kama saara wallaahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii wakiilu kii ka mas-uula am yaquuluuna ma waxay yidhaahdeen ibtadaahu moxamed baa been abuurta ma yidhaahdeen qul waxaa tidhaa hadday saa yidhaahdeen faatuu la kaalay bicashri suwarin toban suuradoodoo milihi isagoo kale carkeena muftarayaatin oo la been abuurtay wadcuu u yeedha man istadactum qofkaad kartaan oo min duunilaahi alla keyrka ah in ma waxay yidhaahdeen maxamed baa been abuurtay may yidhaahdeen afartan sano ku dhex noolaay inuu run sheeg yahay way isku qisan yihiin markay yidhaahdeen maxaynu ku dacaadeynaa dadka inoo imanu sheegna sheegnaa waxa aynu nidhaahno war waxaa dee ma aha markii dambe waxay ku heshiyeen waa saaxir aynu nidhaahno saaxirna ma aha buuri abujahal saaxir ma aha laakiin taa unbaa ugu dhowey aynu nidhaahno way ogyihiin nabiyullahi maxamed ma isagaa been abuurtay bay yidhaahdeen waxaad ku tidhaah car toban suuradood oo isagoo kalaa la kaalay mar waxaa lagu careeyey cad qur-aankoo kale alla kaalaya marna waxaa lagu careeyey cad hal suuradahoo lamid la kaalaya weli iman waay waa mucjizo la yaab iyagoo luqadoodii uu qur-aanku yahay oo waxay yaqiineen uu yahay oo nebi maxamed iyaga ku afbartay iyagoo la jooga way isku dayi kari waayeen kelimo lamid inay yidhaahdeen fil waqti alxaadir qur-aanka haddaad aragto kelimo qur-aanka kamida jumlo qur-aanka kamida oo hadday carabi kale ku dhex qoran tahay waad ka dhex garan ilaah qudradiisa waxay tahayna lama yaqaan waa mucjizo waxa wuxaad ku tiraa baa la yiri bal waxaad keentaan cid idinka kaalmayso oo toban suuradood la kaalaya car idinka kaalmayso am yaquluuna ma waxay yiraahdeen iftaraahu nabi maxamed baa been abuurtay qul waxaad tiraa fa'tuu la kaalaya bicashri suwarin toban suuradood wadcuu u yeedho man istadactum qofkaad kartaan oo min duunilah alla keyrka ah inkuntum saadiiin haddaad run sheegaysaanoo nebi maxamed baa been abuurtay hadday runtii tahay d idinkuma been abuurtay ila isku meel baad ku afbarateen falima stajiibuu lakum hadday idin ajiibi waayaan yani waxba la iman waayaan garo oo faclamuu ogaada annamaa unzila in la dejiyey qur-aanka xaamilan bicilmi illaah mutalabisan bicilmi illaah ilaahay cilmigiisii isagoo xambaarsan oo ilaahay cilmigiisii uu la socdo in la dejiyey ogaada hadday jawaab keeni waayaan waaanu xaal yeeshaane laa ilaaha ilaahna una jirin macbuudihi ilaa huwa alla mooyaane war dadkiiyo faalintu muslimna ma muslimaysa de xaaladdu waa sidaasoo wax qur-aankan mucaaradayn kalaama jira war dee muslima laleeyahay waa amar ahaan bay ka dhiganta war muslima wax qur-aankan kale la iman karaa ma jire dadkii baa loo jeegay nabilahi maxamed luqadiisii fasiixa ahayd qur-aankaa cajiibaho ma samayn karaan carabi ma samayn karaan qur-aankao kale fain lam yastajiibuu hadday ajiibi waayaan lakum idinka idiin ajiibi waayaan oo wax ay soo been abuurteen keeni waayaan faclamuu ogaada annamaa unzila in la dejiyey qur-aanka bicilmillaahi ilahay cilmigiisii lagu dejiyey oo ilaahayoo og la dejiyey oo cilmigii alla uu xambaarsan yahay waanu xaalaysaan laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaana uuna jirin ilaa huwa isaga mooyaane faalantu muslimuuna ma muslimaysaan man kaana qofkii ah yuriidu kii doona alxayaata dunya noloshaan dhow oo camalka fiican uu qabanaya adduunyo ku raba iyo wasiinataha quruxdeeda nuwafi ilayhim waanu u oofin acmaalahum camalkoodii fiiha adduunyada dhexdeeda adduunyadu khayr ku heli wahum khasuuna laga nuqsaamin maayo fiiha adduunyada adduunka ay joogaan camalkay qabtaan dadka camalka wanaagsan ay la yimaadeen adduunye ku doona adduunkay ku helayaan ilahay ka dulmi maayo waxba ka goyn maayo allah subxaana watacaala waa caadil wey nimankanu camalkoodiisu adduunye kuma rabaan adduunyadii waa la siinaya waxaa uga ficneed aakhariya adduunba labadaba allah haystee inay ku dalbada maa uga ficneed man kaana qofkii ayuriidu kii dooni alxayaata adunyaa noloshaan dhow iyo wasiinataha quruxdeeda camalka uu qabanayo ku doonaya nuwafi ilayhim waanu u dhammaystiri acmaalahum camalkooda fiiha fi dunyaa wahum iyagana laa yubkhasuuna laga nuqsaamin maayo fiiha dunyada laga nuqsaamin maayo ulaaika kuwaas camalkooda wanaagsan adduunye kudoonka ah ruyada iyo sumcada aladiina ku weeye laysa lahum una u sunaanin fi laakhirati aakhiro ila naaru naar mooye waxabida waxaa burburay maa sanacuu waxay sanceeyeen fiiha adduunyada ku sanceeyeen oo waxay adduunyada ku sanceeyeen aakhare waxba u tari maayo wa baailun baail weeye maa shaygii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala allah subxaanau wa tacaala camalka wanaagsan ay la imanayeen dadka adduunya ku doonka ah oo inay adduunyada wax ku helaan raba oo la ammaano raba oo noocaa raba aakhiro waxaan naarahayn horta ugama horeyso camalkoodiina wuu burburayo aakharo wax u tari kuwa noocaas he doonka ah aladiina kuway laysa lahum uuna u sugnaanin fi aakhiro ila naaru naar mooye waxbida waxaa burburay maa sanacuu waxay sameeyeen fiiha adduunyada ku sameeyeen oo oo macnaha aakhiro wax u wey wa baailun waxaa baailo wax maka soo qaada maa shaygi kaanah yacmaluuna kuwa camal fala afaman axad ah calaa bayinatin markhaati cad xujo cad ku dul sugan min rabbih rabbiga xaggiisa wayatluuhu uu la socdo shaahidun markhaati minhu min allaahina uu kala socdo wa min qablihi horsiina uu yahay kitaabu muusa muuse kitaabkiisa imaaman xaalo uu muuse imaam yahay axad lagu daydo waraxmatan raxmad ulaaika kuwaasi nabiyullaahi maxamed u markhaati kacayaay yuminuuna way rumayn bihi bilqur'aani waman yakfur qofkii ka gaalooba bihi qur'aanka oo min alxisaabi xisbiyaalka ah fa naaru naar baa mawciduhum ballantooda meeshan allah wuxuu leeyahay axad xujo cad haysta oo markhaatina uu la joogo hortiina kutubtaasi ay soo soo degtay kuwaas waxaa weeye khayr bay qabaan wuu kaa go-an yahay marka khabarkii afaman kaana calaa bayinatin wakada wakada kaman laa yakuunu kadalik qofaan sidaa ahayn ma lamid yahay shaahidkaa la sheegayo hadallo badan bay ka leeyihiin aad baa yaa hadallo badan loo soo dhigay axsanu maa qiila fiih waxa la yidhi midkii ugu fiicnaa axadka xujada ku taagan waa nebiyullaahi moxamed markhaatiga la joogaana waa yahuuddii muslimiinta ahayda cabdullaahi binu salaam uu ka mid yahay iyo qur-aanka kariimkaa laftiisa yaa markhaati u ah qolyo waxay leeyihin jibriil baa markhaati u ah qolyi waxay leeyihiin wax markhaati u ah kutubtii kutubta hore la dejiyey waa sax kutubtaa hore markhaatiga waa ka mid marka axad xujo ku taagan oo xagga rabbigii laga soo diray oo markhaatigiisuna taagan yaho muslimiintii reer yahuuday taagan yihiin oo kutubtii horena horsii soo degtay oo kutubta hore lafteeda u markhaatig qur-aanka u markhaati kacayo axadan sida ahayn mid nabiyullahi maxamed wax lamidi ma jiro alayh salaatu wasalaam afaman had kaana ahaaday calaa bayinatin xujo cad oo min rabbihi rabbigii ka ahaatay wayatluuhu uu la xidhiidho la socdo shaahidun markhaati oo minhu min allahi ka yimid oo islaamkii hore ah oo kutubihii hore ee soo degay ah oo qur-aanka kariimka ah wa min qablihi hortiina kitaabun kitaabbaa ah kitaabu muusaabaa ah hortii imaaman xaaluu muuse hogaamiye yahay waraxmatan kama laa yakuunu kadalik qofaan sidaa ahayn miyuu lamid yahay maya ulaaika kuwaasi markhaatiga oo diinihii hore dadkii la socday yuuminuuna bihi bilqur'aani bay rumaynayaan waman yakfur qofkii ka gaalooba bihi qur'aanka nabiyulaahi maxamed ka gaalooba oo min alaxzaabi isbahaysiga ah gaalooyinkaa la sheegay isbahaysige ah, fa naaru naari mawciduhu muddadiisa wey waqtiga uu ku dhurayo ee la geynayo waa naar mawciduhu ballantiisu waa naar falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki minhu min alqur'aani de nabilahi maxamed kama shakisna inagaa laynoo fariinta laynoo soo gudbin qur-aanka noocaasa heerkaa taagan ee adduunkaoo dhani u wada markhaati kacay alla u markhaati kacay shakiyuuna kaa gelin marka inagaa layna sheegaya falaa taku ha ahaanin fii miryati shaki minhu min alqur'aani inahu qur-aanku alxaqu xaq weeye oo min rabbika ka ahaaday walaakina agar naasi dadka badankood laa yuminuuna ma rumaynaya wax shakiyuuna kaa gelin qur-aanka xagga nabiga marka ku soo degayo si kaluu noqon jiray baa lay way garan jireen wax cusub inuu yimid way garan jireen qolada la joogtahay falaa taku ha ahaanin fii miryatin minhu min alqur'aani inahu qur'aanku alxaqu xaq weeye oo min rabbika ka ahaaday walaakina agar annaasi dadka badankood la yuminuuna ma rumaynaya waman adlamu waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman axad iftaraa ku been abuurtay calallahi alle kadiban been oo wuxuuna alla sharci ka dhigin waa sharci oo wuxuuna alla u waxyoona waa lii waxyood aayaddu waxaa lagu quusinayaa nabigu inuuna xaq yahay waxaad ku garan haddii wuxuuna alla u dhiibin uu sheegan lahaa dee daalim buu noqon lahaa og yahay inuu daalim noqon lahaa ayadu halkaas ishaaraysa waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman axad iftara ku abuurtay cala allahi kadiban been oo yidhi waa la ii waxyooday ama diin gaara keenay ulaaika kuwaasi yucraduuna waa loo bandhigay calaa rabbihim rabbigood wayaquulu ashhaadu markhaatiyaalku waxay dhihi haaulaai kuwaasi aladiina kuwii weeye kadabuu ku been abuurtay calaa rabbihim rabbigood alaa lacnat llah alla lacnadiisu cala aalimiin ha markii qiyaamada la tago ile mawcidku waa qiyaamade waxaa loo bandhiga alla la soo horjoojin maxkamadii baa la keeni markhaatiyaalkii yaa ku kici markaa malaa'igtii wax ka qori jirtay iyo rusushii wax loo soo dhiibay markhaatiyaalkii oo dhan baa halkan istaagi markaasay dii kuwan waa kuwii alla ku been abuurtay ogaada lacnada dushooda ha ku baxdo marka meeshaa lacnada dushooda ha ku baxdo ashhaadu ma dhahayaan allah baa leh subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahay ulaaika kuwa ah yucraduuna waxaa loo soo bandhigo oo la horkeeni calaa rabbihim rabbigood wayaquulu ashhaadu markhaati oo dhanina waxay dhahayaan malaa'igtii iyo rusushii haaulaai kuwaasi aladiina kuweeye kadabuu ku been abuurtay calaa rabbihim rabbigood ku been abuurtay alaa lacnatullah alla lacnadiisu ha aato cala aalimiina aalimiinta dushooda ha aato aalimiintu sheekh waa kuwe aladiina kuweeye suduuna khalqiga ka hor joogsada can sabiililaahi alla wadadiisa wayabquunaha wadadii la raadiyey oo la dalbay ciwajan qalooc wahum iyaguna bilaakhirati aakhira hum iyo kaafiruun ka gaaloobay waa kuwa daalimiintu de dulmigu waa kuwa awliyaduna waa kii la inoo sheegay waxay tahay dulmigii marka ruux la iskagama been abuun karo waa daalim lama dhihi karo ilaa waxaan lagu arko marka waxaad ku aragtaa daalim ku xukm daalimiintu waa kuwe aladiina kuwa yasuduuna ka hor joogsaday dadka can sabiililaahi alla wadadiisa joogsaday sada yasudu suduudan can sabiililaahi alla wadadiisa ficilka sadaa ah, ficilkiisu suduudan hadduu noqdo isagii ruuxii isagaa ka jeedsaday sadan hadduu noqdona uu ka jeediye wey kawaa ka jeedin wey yasuduuna ka hor joogsaday can sabiililaahi ka jeediyey alla wadadiisa wayabquunahaa wadada la raadsaday ciwajan qalooc wahum iyaguna bilaakhirati aakhira hum iyo kaafiruuna waa ka gaaloobeen kuwaa wey aalimiinta